بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أضرب الخبر waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna maanta adrub lkhabar oo ah boqol iyo soddon adrub lkhabar boqol iyo soddon socan kama adrub lkhabar haddaba hadalka waa la sameeyaaye talow hadalka maxaa loo sameeyaa yaa lala hadlaa dadka markaynu qiimaynayno afar bay noqonayaan warka aan doonayo inaan sheego nin og iyo warka aan doonayo inaan sheego ninaan ogeyn iyo warka aan doonayo inaan sheego nin ka shikisan iyo warka aan doonayo inaan nin diidan dadku afartaas ay u qaybsamayaan markii khabar la yidhaa wax khabara marka la yidhaa afartaa qaybood bay dadkii noqonayaan waxaan sheeg isleeyahay inuu ninkani og yahay haddaan doonayo inaan ku idhaa roobbaa da-ay kaan aan hadalkan ku odhanayaa inuu og yahay roobkii inuu da-ay iyo inuu kan roobbaa da-ay aan ku odha ku dhahaya uuna ogeyn inuu roob da-ayba iyo inuu shikihayo uu ka shikisan yahay roobkii inuu daaiye in kale iyo inuu munkir yahay uu diidan yahayba roob inuu daayey qadiyad kaste iyo jumlo kaste oo khabar ah oon sheegis idhaa dadku afartaasay uqaybsami afartaa markay u qaybsamaan ka warka og looma waramo waayo xilligii baa ku lumaya qofku hadduu warka og yahay ha u warramin waad ka aamusaysaa isaga waxaa ii soo hadhay kii anogeyn khaalidihni baa la yidhaha khaaludihni iyo kii shikisanaa iyo kii munkirka ahaa ee dafiray saddexdaa ayaa ii soo hadhay haddaba ka khaaludihniga ah ee warkaba aan haynin aayarunbaa lala hadliyo wax tawkiida jumladiisa la gelin maayo in tawkiid la geliyaa waa khata tawkiid waa laga dh dhaar waa laga ilaalini wixii dhaarta halkeega dhici jiray oo dhanna waa laga ilaalinay waa qofka khaaludihniga ah haddii xataa qofka khaaludihniga ah loo tawkiidiyo oo dhaar oo kale la geliyo arrinkii ceeb isku bedeli iminka hadduu qof albaabka ka soo galo uu inagu yidhaa wallaahi masaajid baad fadhfadhidiin waan ku qoslaynaa soo miyuu waalan yahay baynu is odhanaynaa soo maaha maxaynu ugu qosolnay runna wuu sheegayo masaajid baynu fadhinaa dhaarna waynoogu daraya ilan hadii uu runku ugu dhaarta ceebi ma jirte waxaynu ugu qoslaynaa warwarka ma diidayne laba qodob baa keena inaan ku qosolno horta ko warka waynu ognahaye waxaynu ognahay muxuu inoogu sheegay waa qodobka koobaad ee qosolka keenaya qodobka labaade in lagu qoslo keenayaana waxay noqonaysaa warniya umaba diidanine maxaa dhaarta ku kalifay inuu dhaarto maxaa ku kalifay kolkaa qofku waxa adan og adan ogayn eedan diidanayn een shiki una kaa haynin aayar buu kuula hadli laakiin waxa mamnuuca inuu dhaar ku raaciyo hadduu qofku ku yidhaha ka waran wallaahi maanta saaka qalin baan u baahanahay wallaahi qalin baan u baahanahay hadduu ku qalin wuu u baahan yahay war buu kugu inuu qalin u baahan yahay ah. warkan inuu qalin u baahan yahay ah, shiki kaama hayo munkirna ma tihid cilmina umaadan lahayn maxaa keenay markaa wallaahi qalin baan u baahanahay markuu yidhaa maxaa keenay markaa inaynu raacino inaynu la yaabnoon ku qosollo maxaa keenay waxaa keenayaa wallaahi qalin baynu u baahannahayda warniyo maanaan inkirsanaynba kamaanaan shikisnaynba maxaa kugu kalifay dhaarta baynu odhanayna xagga dhaarta wey xaggan kaga qoslaynaa qalin baan doonayaa un muaayir yidhaahdo kolka waxa weeyaan saddexdaa qof ee lala hadlayo waa ka shikisan iyo ka inkirsan iyo ka aan ogeyn ka an ogeyn hadal caadiyaa lagula hadlaa si yaroo iska fudud baa loola hadlaa ka shikisanna hal tawkiid baa loogu daraa hal dhaar ah ayaad qofku warka markuu shikisan yahay ayaadu raacini haddaad halkaa ka tagto khalad bay noqoni shakigiisii wax saara xanuunkii hayay wax daweeye ayaadan meeshii keenin hadduu munkir yahayna dhaar ah ayaad ku dari dhaar ah xasbalinkaar dhaara dhaar ah waxaa jira hadduu inkaarka labaa ugu yar laba dhaarood baad qofka isku raacayni ama saddex baad ka dhigi ilaa toban inta kolba inkaarkiisu dee inkaarka iyo dafiraada iyo diidad way kala awood weyn yihiin kolba markaad qiimayso inkaarkaasi intuu la eg yahay ayaad tawkiid ku habboon meesha keeni kolkaa tawkiidkana inagu soomaali ahaan dhaartaynu ka naqaanaaye waxyaabo badanoo sida dhaarta ushaqeeya ayaa jira haddaad dhaar la timaado waa sax sida dhaartay ushaqaynaysaa haddaad inna la timaado kelmadda innaa ah, ama kelmadda annaa ah, ama kelmadda maxaanku idhaahda xaraf saa'ida ah oo kale waxa waxaas waxaaso qad oo kale sida dhaartay ushaqaynayaan saddexdaa qof baa lala hadlayaa baynu nidhi waad ila socotiin baanu malaynaya yaa lala hadlaya xaaji camir haye khaalidihniga waa khaalidihniga kaan warka ogeyn waaya o munkirka waa ka warkaba diidan laba waa shaakiga ama mutaradidki kii shikigu haye waa saddex ka afraadna muxuu ahaa caalimka ma lala hadlaya caalimka lala hadli maayo waayo waxaa keenaya inaan caalimka lala hadlin dee waxa wey warka wuu ogyahay ma waktigaa lagu dayace warka in lagu dayac waktiga in lagu dayaco maaha bal haddaba intaa siduu usoo dhigay aynu eegno adrub lkhabar kelmadda adrub a waa anwaa kelmadda adrub ihi waa maxay baynu nidhi adrub wa maxay adrub waa anwaac weeye anwaac anwaac alkhabar weeyaan khabarna waynu soo tacriifinay oo waa waxa run iyo been yeesha ayaa khabar la odhanayaa alamila kataba wuxuu qoray mucaawiyatu ninkii mucaawiye la odhan jiray ilaa axadi cummaalihi shaqaalihiisa mid kamida ayuu la hadlay faqaala wuxuuna yidhi waa mucaawiyata bnu abi sufyaan dowladdii labaad ee muslimiinta ninkii aasaasay weeyaan kolkaa mucaawiye ayaa mid shaqaalihiisa kamida la hadlayo wuxuu ku yidhi laa yambagii lanaa munaasibi nooma aha an nasuusa annaasa inaan dadka ku maamulno siyaasatan waaxidatan siyaasad qura inoomaha boono inaynu dadka isku siyaasad ku maamulnaa wuxuu leeyahay markaa laa naliinu dabacsanaan mayno jamiican gebi ahaanteenna haddaan wada naxariis u noqono gebigeennuba ummaddii way kibraysaa waxaa ka tegaya de kii caqliga lahaa mooyaane ee wax xeerinayay mooyaane waxaa ka tegaya muraaqabadii ayaa meesha ka baxaysa haddaynu wada naxariis u noqono walaa nashtadu jamiican buu yidhi wada ad adkaan mayno haddaynu wada ad adkaanana oon ummadda ku ad adkaano mar kaste fa naxmil annaasa cala almahaalik dadkii way halaagsamayaan buu yidhi markaana waa inaan isqaybinaa buu yidhi haddaba war anna naxariista ha laygu yimaado adigana ha lagugu yimaado buu yidhi markaa ad adayga kolka waxa weeye kani markuu ad adayg sheegto ee ad adaygu kani ka cawdo yaa lagu soo cararayaa oo la odhanayaa wax nala eg mucaawiya loo imanayayo dee halka baabkii naxariista isagu oo furtay kan kalena baabkii aad adayga ayuu furtay kolkaa ninka la doonayo in la ciqaabana kaa aad adayga lagu yaqaanubaa loo diraa ninka la doonayo in loo naxariistay lasoo dhaweeyana dee ninkaa naxariista lagu ogyahay baa loo diraya kolkaa shacabku yayna inaga waayeyna adayguna inagu wada tilmaamin kolkaa nin adayg lagu tilmaamana ha laga helo nin naxariis iyo jileec laga helana lagu tilmaamo mucaawiya noocaa le nin aad u siyaasad fiican buu ahaa mucaawiye ilaahay ha unaxariistee laa ymbaii lanaa inaguma haboona an nasuusa naasa dadka inaan ku maamulno siyaasatan waaxidatan siyaasad qura laa naliinu debci mayno jamiican gebi ahaan fayamrax annaasu dadka ayaa ku kibraya fi lmacsiyati macsiyada walaa nashtadu aad adkaan mayno jamiican gebi ahaan fanaxmil annaasa dadkaan ku xambaarayna cala almahaaliki inay halaagsamaan walaakin takuunu anta lishidda war adigu aad adayga iyo qallafsanaanta u ahaw walkhilda iyo ad adayga wa akuunu ana ana waxaan u noqonayaa lira'fati naxariista iyo waraxma adna naxariista iyo raxmadda hala ii daayo adna ad adayga iyo qallafsanaanta ha ogaado hadaba culima waxaa jira eeg markuu hadlayay mucaawiye inta jumle ee khabaruu ku hadlay ila baana wuxuu yidhi marka koobaad laa yanbagii lana an nasuusa annaasa siyaasatan waaxidatan waa jumla intaasi ma haboono dadka inaan siyaasad midaysan ku maamulnaa waa hal jumlea ah intaasi jumladaasi talowyay la hadlaysaa macaalim bay la hadlaysaa makhaaludihni bay la hadlaysaa mashaaki bay la hadlaysaa mamunkir bay la hadlaysaa khaalidihni bay la hadlaysaa ninaan warkaba hayn bay la hadlaysaa kolkaa tawkiid iyo dhaar waa in laga ilaaliyaa laa ynbagii lana an nasuusa naasa siyaasatan waaxida wax tawkiida lalama imanoo mucaawiya kuma tawkiidinin haddana wuxuu ihi laa naliinu jamiica fayamrax annaasu fi lmacsiya waa jumlo labaad intaasina jumlada labaaduu ku yidhi warniyahu dabac muujin mayno dadku si ayna macsiyada ugu kibrin jumladaasi markii labaad khaaludihni bay la hadlaysaa khaaludihni ninaan war kaba hayn markay la hadlayso wax tawkiidihii kuma jiro jumlada saddexaad wala nashtadu jamiica fanaxmil annaasa al almahaalik waa jumlo saddexaad intaasina jumladaa saddexaadna wax tawkiidihii kuma jiro walaakin takuunu anta lishidda walghilda war adigu waxaad u taagnaataa adayga iyo qallafsanaanta wa akuunu ana lilra'fati waalraxma ana naxariista iyo dhimrinta halaigu ogaado jumladaa kalena khaaludiini bay la hadlaysaayo wax tawkiida iyo dhaaritoona kuma jirin qaala abu tamaam wuxuu abu tamaam yidhi ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في داره وهو عالم ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكنا إذا من جاهلهن البهائم wuxuu yidhi abutamaam qadiyadan mar hore aynu ka soo hadalnay qadiyadan waa qadiyad inta badan waa siinlaydii soomaalidaoo kale weeyaan sinlaydii soomaalidu wuxuu ahaan jiray gabay iska furan sow la dad badan ay ka qayb qaateen sidii oo kale u ahaayo qadiyadda qofka jaahilkaa inuu ilaahay maal badan siiyo qofka caalimkaana ilaahay inuuna maal badan siinin qodobka noocaasa qadiyadda noocaasa ayay dad badani ka hadleen kolkaa waa lagu dawakay oo imaamu shaafici baa xataa laba gabay kaga qayb qaatay imaamu shaafici laba gabay buu kaga qayb qaatay labada gabay uu odhanayo ama uu ku tilmaamayo تmuuت الأsd في الغاaبة juuعا ولحم ضأن تأkلh الكiلاaب وعبد qad يناam عalى xrيir وduu نصب مفاarشhu تuraab markuu leeyahay waa qaضيadanay ahayd wuxuu ihi libaaxdii gaajo ayay kaynta ugu dhimanaysaa buu yidhi libaaxdana wuxuu u yaqaanay dadka ilaahay xidhiidhka la leh gaajo ayay kaynta ugu dhimanayaan buu yidhi libaaxdii tamuutu lusdu fi lghaabaati juucan walaxmu da'ni taakuluhu lkilaabu hilibkii adhigana ayidii ayaa cunaysa buu yidhi ayidana wuxuu u yaqaanay dadka adduunyada u go-ay wa cabdun qad yanaamu calaa xariirin addoonkiibaa xariir ku seexanaya buu yidhi iyo dabaqiyo addoonka wuxuu uga jeedaa kii adduunyada u go-ay taciise cabdudinaar ma xasuusantihiin xadiidkii nebiga ayuu kolkaa talmiixinaya wax talmiix balaaqadu ay u taqaan wa cabdun qad yanaamu calaa xariirin waduu nasabin mafaarishuhu turaabu kii xorta ahaa ee nasabka lahaana ciidda ayuu seexanayaa buu yidhi waa kii ilaahay xidhiidh kala lahaa kolkaa waa qadiyad dheer dheer bay ahaydo in badan laga hadlay ninkii qadiyadda bilaabay ayay culimmadu isku qabteen tan muslim bu aha mise adugu si xunbu usoo bilaabay kolkaa nin la ysku qabtay buu ahaa wuxuu yidhi miyaydaan arkaynin bu yidhi dadkan ilaahay caqliga badan siiyey iyo cilmiga ee haddana albaabadii risqigu ka xidhan yihiin miyaydaan arkayn bu yidhi dadkan jaahiliinta en waxba haysan aan aqoonba lahayn ee haddana adduunyadii ka buuxsaday ka buuxsaday wuu soo waday oo waa kii qadiyadda sidii kusoo gebagabeeyey arrinkaa caqliguba uu diidayaa buu yidhi ninkanaa kolkaa nin nin ayaa u jawaabayoo jawaabihii la bixiyey bay ka mid tahay horta runtii qadiyadaasi waa qadiyad dadka aan aqoonta lahayn dadka aan aqoonta lahayn waa qadiyad lagala hadli karo waana qadiyadee sideeda ah nin jaamac la odhan jiray jaamac kotel inaad soomaalida maqasheen mooyaane malaa dadkii ugu horreeye dee lagu tilmaamayna waxaan umalaynaya malaha dee warkiisunbaan maqlay kolley anigu waa nin laakiin la garanayo jaamac koteli wuxuu odhan jiray dacwadda wuxuu ku baaqi jiray dadku diinta dee uga yeedhi jiray gaalnimu ugu baaqi jiray dadka wuxuu odhan jiray aryaadahen ciidaha islaamka maad aragteen haa markay yidhahdiin buu odhan jiray inta kab yaroo dacasoo dhag go-anta alle maad aragteen markaa chrismasyada ayuu odhan jiray haddana ma tagteen ha markay yidhaahdiin buu odhan jiray inta gaari kala jiidan halkaa taagan maad aragteen kolkaa wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ilaahay ku jecel yahay adduun buu siiyaa waa qadiyad khalada weeyaan adduun buu siiyaa waa qadiyad khalada weeyaan looguma laguma wax miisaanka saxda a ah lagu miisaami karana ma aha ka caalimka ah haddii ilaahay adduunyada siinayo ilaahay baa la ilaawi lahaa bal hadda ufiirsada qadiyadda ka caalimkaa hadduu ilaahay adduunyada siiyo ilaahayba waynu ilaawi lahayn raasiqaynu ilaawi lahayn waxa la moodi lahaa ka adduunyada bixiya inuuna ilaahay ahayne inuu cilmiga yahay baa la moodi lahaa inuu cilmigu wax bixiyo ayaa la moodi lahaa ilaahay baa la ilaawi lahaa kolkaasuu ilaahay kii aqoonta lahaana siduu doono ka dhigaa kaan aqoonta haynna siduu doono wax loo siman yahay buu ka dhigay risqigiisii oo aqoonnina ayna kuu soo dhawaynaynin aqoon aanina ayna kaa fogaynaynin kolka waa in la ogaado ilaah waaxida oo koonka maamulaya inuu jiro weeyi dee mid kalena kolley way ku jirtaayo adduunyadu inay isku tiirsanaato ayaa muhiima kan maalka lihi wuxuu u baahan yahay kan aqoontiisa ha u shaqeeyaan kan aqoonta lihina wuxuu u baahan yahay kan maalkiisa ha ka shaqaysto dee adduunyadu ha isku tiirsanaata markaa kolkaa qadiyadaasu ka hadlayaayo wuxuu idhi yanaalu lfataa inanku wuxuu heli karaa min cayshihi noloshiisa wuu heli karaa wahwa jaahilun isagoo jaahila horta ogow buu yidhi inanku noloshiisa wuu helaa isagoo jaahilahe wayugtii wuu gaajoodaa wuu dhibaatoodaa alfataa inanku fii dahrihi weligiiba wahwa caalimun isagoo caalima qofku isagoo aqoon lana weligiiba shilin wuu waayaa barorta qadiyaddaa ogow buu ku yidhi qadiyadiibu markaa ilaahay baa wax bixiya oo risqiga bixinaya qadiyadiibuu doonayaa inuu sii dhex wuxuu ihi walow kaanat ilarzaaq risqigu hadduu ahaan lahaa tajrii mid ku socda cala alxija caqli iyo aqoon wa risqigu hadduu caqli iyo aqoon ku soconayo halakna way halaagsami lahaayeen idan markaa min jahlihinna jahli aawadood albahaa'ima xooluhu xooluhu ma noolaadeen buu yidhi haddii risqiga leeyahay aqoon iyo iyo cilmi ha lagu helo xooluhuba mayna noolaadeen buu yidhi markaa bal hadda waxaad ila egtaa qadiyadaa uu ka hadlay jumladu isticmaalay yanaalu lfataa min cayshihi wahwa jaahilun jumlada intaa uu isticmaalay yanaalu lfataa min cayshihi wahwa jaahilun waa jumla khabariya yaa lala hadlayaa ma nin shikisan baa lala hadlaya mise nin munkiraa lala hadlaya mise nin khaaludihni yaa lala hadlaya khaaludihni baa lala hadlaya wax tawkiidihi kuma jiro wayukdi lfataa fii dahrihi wahwa caalimun waa jumlada labaad yaa lagula hadlayaa jumladaa labaadna khaaludihni baa lagula hadlayaa khaaludihni qof khaaludihni yaa lagula hadlayaa haddaba khaaludihniga wayukdi lfataa fii dahrihi wahwa caalimun khaaludihniga lagula hadlay wax tawkiida looma gelinin walow kaanat اlarsaaqu tajri calى اlxija halagna idan min jahlihina albahaa'imu gabaygaasoo dhan waa hal jumlaa wey jumli umbaa laga soo qaadaya gabaygaasoo dhan adu kalaam umbaa laga soo qaadaya hal kalaam jumlooyinkiisu dhowr bay noqon karaane hal kalaam baa laga soo qaadaya haddaba kalaamka halkaa ku qoran oo dhan maxaa yaa lagula hadlaya khaaludini wax tawkiidihii kuma jiro bal hadda nambarka saddexaad eega ma arkaysin saddex xidigood halkaa ku yaala waxay ka dhigan tahay intaa hore khaaridihini bay ahaayeen intanina waa nin kale ayaa loo gudbi doonaayo kii lala hadli doonaa kolleyi qaala allahu tacaala alla yidhi qad yaclamu llah alle waa u cilmi leeyahay almucawiqiina minkum kuwa idin caaqaya ee hoos idin dhigaya ama idin habsaaminaya waalqaa'iliina liikhwaanihim kuwa walaalahood ku leh halumma ilayna noo kaalaya walaa yaatuuna alba'sa dagaalka iyo goobaha laysku cunayana ma tagaan ilaa qaliilan iyagoo yar mooyaane ama ilaa qaliilan xilli yar mooyaane labada macno kaa doonta sii u fiirso waxaa lagu leeyahay alla wuxuu yidhi qad yaclamu llaahu lmucawiqiina minkum kuwa tacwiiqa idinku samaynaya ee muslimiinta geldalooladooda sheegaya ee muslimiinta habsaaminaya ee muslimiinta wax mooraal jab ku rida mar kasta uga waramaya kuwa ilaahay waa la socdaa buu alla yidhi qad yaclamu llaahu lmuawiqiina minkum almucawiqiina minkum wlqaa'iliina liikhwaanihim iyo kuwa walaalahoodba ku leh haluma ilayna war noo kaalaya waa juml waa kalaam intaasi haluma ilayna waa kalaam kalaamka ayaa lala hadlayaa nin shikisan oo awoodda ilaahay iyo cilmiga ilaahay iyo cibaadada ilaahay iyo risaalada nebi maxamed nin ka shikisan baa lagula hadlaya dee waa munaafiqe munaafiqiintii baa ninkan risaaladaba ka shikisan ma si caadiyaa loola hadli mise si wax tawkiid ku jiro ayaa lagula hadlaya si tawkiid baa loola hadlaya u fiirso qad yaclamu allahu lmucawiqiina minkum wlqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna haddaba yaa tawkiida yaa dhaaroo kale ah qad ka waran qad qad mayna xaqiiqo sheegin xaqiiqduna mayna sida dhaartoo kale ahayn qad haddaad aragto sida dhaartoo kaley u shaqaysaa kolkaa dhaar baa ku jirtuun baad odhanaysaa qad yaclamu allah allaa og oo u cilmile baad odhanaysaa qad yaclamu allah alla subxaanahu wa tacaala ficilka mudaaric buu ka dhigay qad yaclamu si laguu tusiyo ilaahay cilmigiisu inuuna beri horuun jirine inuu daqiiqadiba daqiiqada ka dambayso cilmiga ilaahay uu sidii ula socdo oo mar kaste uu shaqaynayo walaa ya'tuuna basa dagaalkana tegi maayaan ilaa qaliilan wakti yar mooyaane ama in yar mooyaane dagaalkana ma tagaan buu alla yidhi iyagoo tiro yarca mooyaane ama xilli yar unbay meelaha dagaalka tegi karaan kolkaa waktiga weeyaan qaliilku ama dadka cadadka weeyaan labada kaa doonto ka dhig ma waktigaad ka dhigi ma cadadkaad ka dhigi kaa doonto ka dhig wa qaala saryurafa wuxuu ihi saryurafa ninkii la odhan jirayna ina albinaaa idaa manhadda jaanibuhu lam ya'man innaasu an yanhadda baaqiihi ina albinaa idaa man hadda jaanibuhu lam ya'mani nnaasu an yanhadda baadihi ina albinaaa dhisku buu ku leeyahay ina albinaaa dhisku idaa man hadda markuu dumo jaanibuhu dhinaciisu markuu dumo ina albinaaa dhisku idaa man hadda markuu dumo jaanibuhu dhinac markuu ka dumo lam ya'man innaasu dadku kama aamin noqdaan an yanhada baaqiihi intiisa kalena inay dunto hadduu dhismuhu dhinac ka dumo inta kalena inay dunto aamin lagama noqon karo balu fiirso haddaba yaa jumle ah horta away kalaamkii ina albinaaa idaa manhadda jaanibuhu lam ya'man innaasu an yanhadda baaqiihi beytka oo dhan baa kalaama hadduu gurigani dhinac ka dumo dadkii ma sii gelayaan reerkii ma sii gelayaan mise waa laga kala yaacaya waa laga kala yaacaya iska daa dumide haddii sakfigaa sare gariir iyo sanqadh laga maqlo cidi u soo dhawaan mayso cid soo dhawaata la maayo de waa wax dumaya waa calaamadihii dumidde beri baa nin nin baa laga kireeyey carabaa guri laga kireeyo gurigiibuu sakfigiisa sare gariir iyo waxoogaa yar buu ka maqlay markaasuu kuwii guriga lahaa u yeedhay waariyaahe buu yi arbal kaalay waar gurigaagii khatar buu igu hayaaye buu yidhi teniyo guriga guri kale naga kiree oo ka naga saar ama naga hagaaji buu yidhi ha baqin bu yidhi wuu tasbiixsanayaaye or waa tasbiixe bu yidhi baqine iska degenow guriga markaasu waxaan ka baqayaa buu yidhi tasbiixda intuu sii badiyo naxariistii ilaahay inay qabato uu sujuudba la dhaco hadduu igu dul sujuudo ka warran buu yidhi kolka inuu igu dul sujuudaan ka baqayaaye iga daa buu waxaan uga soconaa gurigu hadduu dhinac ka dumo suurtagal maaha in lasii aaminaa kolkaa hadalka o dhani waa kalaam kalaamka nin shikisan baa lagula hadlaya waayo waxaynu ku garanay in nin shikisan lagula hadlayo nin shikisan in lagula hadlayo hadalka hal tawkiid baa ku jira mee halka tawkiidna waa ina ina albinaaa idaa manhada jaanibuhu lam yaman innaasu an yanhada baaqihi kollay sheekheenna kitaabka qoray culimadeenna kitaabka soo qortay tusaalaha waxay usoo qaateen nin shikisan in lagula hadlayo hal tawkiidna inuu ku jiro oo ina ah anigu laakiin sidaa ma qabo nin munkiraa lagula hadlaya waayo eeg waxaa la qiimaynayaa ereyga inta tawkiida ku jira tawkiidku hadduu lababa gaadho laba tawkiid haddaad aragto laba tawkiid haddaad aragto ereygaasi nin munkiraa lagula hadlaya waxaynu ku fahnay in munkir lagula hadlayo laba tawkiid baa ku jira waa inna innadu saw xarfu tawkiid lama yidhaah sideedaba af carabiga waa xarfu tawkiid inna waa kow dhaar bay udhigantaa ka labaadna waxa weeye idaa af carabiga waxaa la yidhaahdaa haddaad aragto idaa iyo maa isku xiga waxa daruuriya inay maadu saaid tahay waaba daruuriba haddaad aragto af carabiga idaa iyo maa isku xiga yaa saaida eeg idan hadda idan hadda ilan idaadu ficilkay ku xigtaaye af carabiga idaadu ficilkay la xidhiidhsataa idaa jaaa nasrullah idaa jaaaka lmunaafiquun idaadu ficilkay ku xigtaa kolkaa idaa iyo maa hadday iskalaan maadaa saaid laga dhigaa xarafka saaidkiihi haddaba macnuu ugu jiraa luqa alcarabiyu faa'iideeyaay waa maxay macnihiisu alaa waina zaa'ida laa yakhluu min tawkiid xarafka saa'idkaa macnihiisu waa tawkiid waa dhaar oo kale weeyaan laba tawkiid halkaa ma ku haynaa markaa waa ina iyo iyo ma laba tawkiid baynu haynaa laba tawkiid hadduu hadalku gaadhana dee munkir nin qadiyadda inkirsan baa lagula hadlaa ina albinaaa dhisku idaa manhadda markuu ka dumo jaanibuhu dhinaca markuu ka dumuu ka gariiro lam yaman innaasu dadku kama aamin noqdaan an yanhadda baaqiihi dhinaca kalena inuu ka dumo qola abulcabaasi safaax abulcabaas asafaax ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi waa ninkii la wareegay dowladda cabaasiyiinta dadkii aasaasay buu ku jiraa waa ninkii umawiyiinta bade kala wareegay talada abulcabaas asafaax wuxuu leeyahay markaa la ucmilanna ku shaqaysiini oon ku shaqaysiini alliina naxariista ayaan ka shaqaysiini xataa laa yanfaca ilaayuna dadka anficin ila shiddatu adayga mooyaane war waxaan ku shaqayn doonaa buu yidhi naxariista xagga naxariista igu daaya buu yidhi ilaa dadku ay dee ad adayg naxariis ay ka heli waayaanba wala ukrimanna waan sharfini oo waan sharfini oo waan sharfin alkhaasata dadka khaaska a ah sharfin dadka khaaska khawaasta a ah sharfin maa amintuhum intaan aamin uga ahay cala alcaamati dadweynaha dadka khaaska ah ee ilaahay wax dheeraada siiyey waan sharfin intaan dadweynaha aamin uga ahay intayna dadweynaha fitnaynaynin hadday laakiin dadweynaha bilaabaan inay fitneeyaan dee taa loo adkaysan maayo buu leeyahay wala ugmidanna waan galayn sayfi aniga seeftayda galkan ku ridi xataa yasulahu lxaqu ilaa uu xaqu soo saaro xaqoo soo saara mooyaane lagama yaabana buu yidhi inaan seeftaydaa galkaba ka saaro waa dadku way ga badbaadayaan walaucdiyanna waan siin dadka baahan xataa laa ara ilaa yoonan helin lilcadiyati cadiyadda iyo waxbixinta mawdican meel ku haboonba dadkuba ilaahay wada qaniyaal noqdaan aniga igu daaya wixii baahanba inaan waxun siiyo waa khaliifkii dowladda cabbaasiyiinta boqol labiiyo soddonkii loo dhiibay khilaafada kolkaa runtii si fiican ayuu ereyada uu isticmaalay ayuu u isticmaalay kollayna dee waa wakti casri aad iyo aad ugu dhow xilligii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddana dad wanaagsani ay aada ugu jireen weeyaan akhtaa badani ha dhacaan waktigaa oo xilli waktiyo badan wax badan baa dhacay dimashq keliya ayaa la tilmaamaa saddex saacadood baa konton kun oo qof lagu dilay kolka waxa weeyaan dee khataro badani way iska soo dhacayeen oo waxa weeye nimbada isku dooni ha ahaado ta'wiillaan laysku isticmaalayay xuruubo daaxina ah ayaa ka jirtay caalamka waxa weeyaan dhibaatooyin badani way soo mareen laakiin haddana waxaynu ognahay maxay inay ummaddu weli dad wanaagsan oo wacan oo aad u khayr badani ay ku jireen waxaad ku garan kartaa inuuna ummadda khayrku ka tegin qadaayaad aad u badan oo dhici jiray nin sargaaloo maalin la eryanayo ayaa jiray oo dawladdii dhacday ka tirsanaa oo madaxiisaa dahab la siisanayey waa laguu miisaamayun haddaad ninkaa qabato hadda madaxiisaa dahab intaad hesha waa lagu siinayun salaad casar buu masaajid ku tukanayo kii ku garab tukanayay baa asalaamu calaykum tu isha ku dhuftay ma wuxuuna dabagelin baa uu daba dhigtay markuu arkay dadkii soo egeegayo carar horta masaajidkii kaga baxay sargaalkii suu u cararayeybuu waddo masduuda oo xidhan ayuu soo galay waddo xidhan buu soo galay sidii loo eryanayey dadkii waxay fahmeen waddadan inay xagga hore ka xidhan tahay markuu xaggii hore ka soo noqday ayuu guryihii sakadaa ku yaalay labada dhinacba guryaha ka soo jeeda dariiqane ayuu guri nin hor fadhiya la hadlayo ara badbaadi buu ninkii baa soo gala gurigiisii uu geeyo welibana qolkii dumarka ayuu yihi qolkaa gal waa la raadiyey ninkiiyo waayo guryihii lagu garaacayo waa la yidhi waa in la baaraa ka laga helana waa de sidii ninkaa laga yeeli lahaaba laga yeelaya ugu talagalay ninkan inuu ninkan qariyo wuu yeedhayo qolkii hurdadu geliyo guriga hala baadhaa la yidhi qol kastaa la baadayo qol markii la waayey bu yidhi qolkaasun baa noo dhiman bay yidhahdeen kii dumarka markaasuu yidhi wa de waa gurfatulxariima kaalaya bu yidhi tacaalo bu yidhi siyada lafteeda waad baadhaysiina kaalaya ninkiibaa ka warramayo waan maqlayaa bu yidhi in guriga dhexdiisa la isku haysto laakiin bawdadaydii baa xajin kari laha buui inaan dhulka ku dhacaan ka baqayaa bui waan gergirayaa buui u gergirayaa buu leeyahay markaasay xishoodeenoo qolka dumarka waxba geli mayna iska tag bay nagu yidhaahdeen buui iska baxeen ninkii si wanaagsan baan u wanaajiyeyoo dhowr bilood buu ninkii halkii ku noolaa saddex bilood ayuu ninkii halkii ku noolaa oo cuntada nooca kaste loo keenayay ninkan qadadii ma arko markuu subaxdii la qureecdo habeenkiinbuu la casheeyaa qadada kelidiibaa guriga loogu keenaa maalintii dambe guuri walaal qadada xaggee tagtaa horta war nin mid baasoo dilay oo dawladdii dhacday ahaa ayaan raadiyaa buu yidhi maxaa la jiray hebel hebel markaasuu u oo saw hebel lama odhan jirin ha saw halkaa aabbaha kuma dilin ha waa aniga buu yidhi markaa kii dilay waa aniga wey wuu yaabay wuxuu yidhi war ni adduunyadaa kugu noqotee iska daa waxba adi ku diran maayo naga daayo adiga maahe calaamadihiisiibuu uga warramay markaasuu yaqiiniyey inuu haddana isagii yahay caadi buu u waa inuu isagii yahay buu garanaya markuu yaqiinsaday ayuu yidhi walaal bes kol haddaan kaa qacan sarreeyo ood maanta anigiiba maganii tahay maxaan ku odhani war cafisba iska joog cafis baa tahay halkeed doonaysaa buu idhi magaalo heblaayaan doonaya kharashkii ku gaadhsiinaya wakaasan qaado haddaba sow aamin maadan noqonoo laguma ilaawin buu yidhi ha dee bas waka kharashkaagii kharashkaagii qaado iska tag haddaba sidii buu ku tegey kolkaa ummadda waa kii aabbihii duluu aroor kasta raadin jiray ayaa gurigiisa dhex fadhiya bal ummaddan ka waran Eh, abulcabaasi safaax waa waktigaa hadaba isbedelku uu jiray ee labada dowladood ay kala wareegayeen la ucmilana waan ka shaqaysiini alliina dabacsanaanta xataa laa yanfaca ilaayuna wax qabanin ila shida ad adayga mooyaane waxaan uga soconnaa la ucmilana u fiirso halkaa tawkiidka ku jira waa laba laamkan hore laamulqasam baaba la yidhaha magiciisa nuunka dambana nuunu tawkiid baaba la yidhaha magiciisa laba tawkiid baa ku jira markaa waa munkir buu la hadlayaa wala walaukrimana alkhaasa dadka khaaska a aan sharfin maa amintuhum cala alcaama intaa dadweynaha aamin uga ahay kan laftiisa laba tawkiid baa ku jira waa laamka horo laamulqasam loo yaqaan iyo nuunka dambo maxay loo yaqaan nuun tawkiid walaukmidana sayfii seeftaydana galka waan ku ridi doonaa seefta waan galaysan xataa yasulahu lxaqu inuu xaqu soo saaro mooyaane laugmidana ka waran laamka hore waa laamulqasam nuunka dambena waa nuunu tawkiid wala ucdiyanna wax waan bixin xataa laa ara ilaayoonan u arag lilcadiyati waxbixintu mawdican meel ku habboonay leedahay wala ucdiyana laamku waa laamulqasam nuunkuna waa nuunu tawkiid munkir baa lala hadlayay dawadiisa ah in looga tawkiid meesha la keeno qaala allahu tacaala allaa yidhi walatublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga maalkiina ayaa laydinka imtixaani maalalkiinaa laydinka imtixaani wa anfusikum xagga nafihiinana waa laydinka imtixaani ilahay baa le subxaanahu wa tacaala latublawunna fii wa anfusikum imtixaan baa laydinku ridi doonaa buu alla leeyahay tahay xagga maalka iyo haday tahay xagga ubadka iyo haday tahay xagga oorida iyo haday tahay xaggaagaba intaba imtixaan baa lagaaga ridaya lakiin waa la eegayaa soo baxdo haddaba kelmadda latublawunna ah waxaa ku jira laamulqasam waa laamka hore muwada'atun lilqasam baa carabiga la yidhaah nuunka dambe waa nuunu tawkiid laamulqasam iyo nuunu tawkiid markay isgalaan waa laba dhaarood oo kale oo meesha wada yaala waa nin munkir oo kale lala hadlaya markaa waxaa jira nin munkir oo kalea lala hadlaya maxaan u odhan waayey nin munkira lala hadlaya nin oo kale baan imika halkaa markaan marayey ayaa lala hadlaya baan idhi culimo waxaa jira ninka khaaludihniga asaw maadan arag khaaludihniga mararka qaar baa khaaludihniga sida munkirka loola hadlaa isagaa munkir laga dhigaa laakiin waa marka laga helo khaaludihniga calaamado caddaynaya sida munkirka kale inuu yahay u fiirso xataa caalimka caalimka soo maadan arag lalama hadlo soo maahayn qaacidadu caalimka ayaa sida munkirka loola hadlaa khaaludihnigaa sida munkirka loola hadlaa waa marka loo baahdo waxaan ku xasuusinayaa ama si aan kuu sheegayaa bal hadda u fiirso iminka inaynu dhimanayno ma cid buu shaki ka hayaa inaad dhimanaysa shaki muu kaa haya ood dhiman doonto in dooniba ha ka soo wareegtiyey inaad dhiman doonto ama inaad geeriyooni shaki muu kaa haya waa maya jawaabtu sow maaha markaad aragto haddaba nin qoslaya ka waran oo qoslaya ama nin markaad aragto ummadda dulmiyaya qof ummadda dulmiyayon xaqoogii iska eegeyn oo iyo sharaftoodii ku tumanayo oo markaad aragto maxaad samayni hantidoodii boobaya markaad aragto maxay kula tahay ninkaa mayna ka dul muuqanin hadda waa caalim wuu og yahay inuu dhimanayo hadana mayna calaamad munkirihi ka dul muuqanin calaamad tilmaamaysa inuu geerida inkirsan yahay mayna ka dul muuqanin seed hadli ninkaa ninka aalimka markaad la hadlaysid isagoo hadda og qadiyadan geerida ah sidii munkirka dhaaraad u raacini wallaahi waad dhiman doontaa il yarna waa lagu dhigi doonaa baad odhanaysaa oo talo maxaa keenay calaamadahan ka dul muuqda ayaa keenay inaynu sidaa ula hadalno haddaba adiga markii adoo qoslaya lagu arko waxaa lagula hadli karaa maxay sidii munkirkii markaasaa lagu odhan doonaa geerida miyaad ilowday miyaadan ogey naf kastiba inay dhiman e sidii munkirkii baa lagula hadlayaa markaa latublawunna fii amwaalikum marka la eego adoon inkirsanayn inuu ilaahay imtixaan bixiyo nebiyadaba uu dee imtixaanay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu imtixaanku kiyo nebiyadaba ku socday oo la imtixaanayey ayaa haddana adiga marka lagu qiimeeyo calaamado sheegaya inaad inkirsan tahay imtixaankan marka lagaa helo tawkiid lagugu darayaa markaasaa lagu odhanayaa latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga maalalka ayaa laydinka imtixaani wa anfusikum xagga nafahana waa laydinka imtixaani waa munkir markaa sidii munkirkii baa loola hadlay wallahi inii laakuu himmatin tasmuu ila lmajdi walaa taftaru wallahi inii laakuu himmatin tasmuu ila lmajdi walaa taftaruu facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul wallahi baan ku dhaartaye inii anigu la akhuu hima himi baanu saaxiib ahay tasmu ila lmajdi xagga sharafta usii kacaysa walaa taftaru marna aan daalaynin wallaahi baan ku dhaartayo inii anigu la akhuu hima himi baanu saaxiib ahay tasmu waxay u kacaysaa ila lmajdi xagga sharafta ayay sray ugu sii kacaysaa walaa taftaru mana daalayso bal hadda u fiirso ninkani marka koobaad wallaah buu isticmaalay oo dhaar buu qasam buu isticmaalay wallah marka xigana inna buu isticmaalay oo sida dhaartoo kale u shaqaysa marka saddexaadna wuxuu isticmaalay la akhuu laamka ku jira ayuu isticmaalay kelmadda akhuuhina walaaluun maahee akhuuhima himi baan walaal la ahay ha odhanine saaxiib bay noqotaa la akhuu himma ay la saaxiibu himma war anigu himi baanu saaxiib ahay qof le baan ahay waa inaad tidhaahdo wallaahi baan ku dhaartee innii anigu la akhuuhimma himi baanu saaxiib ahay kolkaa ninkani wuxuu la hadlayaa munkir welibana inkaarkiisu uu ilaa xad gaadhay saddex tawkiid buu meesha geliyey inkaarkiisaa ila xad qawi ahaa markaa muxuu odhanayaa wallaahi inii la akhuu himmatin waxaa lagu dhaliilay inuuna himiba lahayn baa lagu dhaliilay kolkaa dhaliil qura ma noqonina dad bay agtooda yaqiin ka noqotay inuuna himiba lahayn markaasuu sidanoo kale ugu soo dhigayo saddex dhaarood saddex tawkiid ayuu israaciyey waxaad u fiirsatiin suuratu yaasiin ma eegteen suuratu yaasiin nimankii asxaabu antakiya la odhan jiray markii ay hadlayeen asxaabu antakiya suuratu yaasiin markii loo soo diray nimankii rabbunaa yaclamu ha inaa ilaykum la mursaluun markay lahaayeen ma xasuusantihiin tawkiidku kala inkaarku uu kala awood badan yahay inkaarba inkaarka uu ka awood badan yahay ayay dhaartiisu kasii adkaataa rabbunaa yaclamu inaa ilaykum lamurs maxaa ka horreeyey aayadda id arsala id arsala ilaykum id arsala ilayhim id arsala ilayhim ha inayni fakadabuuhumaa way beeniyeen eeg inkaarkiisaw mid ma maraya iminka fakadabuuhumaa way beeniyeen haye facazaznaa biaaliin labay ahaayeene saddex baanu ka dhignay kolkaa eeg tawkiidku xagga tirada wuu noqdaa tirada waa lagaa tawkiidinayaa waayo tirada haddii lagu badiyo noocmaa wixii qadiyadii waa la xoojiyey xagga hadalkana wuu noqdaa qodobka si aad u gudanaysana waa lagaa tawkiidinayaa facazaznaahumaa biaaliin qaaluu inaa ilaykum laamka ka daamalaha inaa ilaykum mursaluun inaa ilaykum mursaluun waayo tawkiidkaa sheegaya in laamka laga daayo balaaqadaa sheegaysa anuma xasuusta kulle aayaddaase laam lama socoto soo maha inaa ilaykum mursaluun kolkaa inkaarkii markii uu laba noqday ilain labay ahaayeene markii inkaarkii uu laba noqday inkaarka waxa weeye fakadabuuhumaa baa laba ayaa laba inkaaraad ka qaadan kartaa labada inkaaraad ka qaadan kartaa kidbigu sidiisuu inkaaru yahay waa beenin ka kalena beenintiibaa facala laga dhigay xagga sarfiga maxaa laga sameeyey beenintii fakadabuuhuma facalaa laga dhigay facaladuna mubaalaay sheegtaa waa si xun bay u beeniyeen weeyaan waa beenintii iyo iyadiioo lagu sii adkaystay marka maxay ku jawaabeen markii dambe qaaluu inaa ilaykum inaa ilaykum mursaluun ba mise waa la mursaluun ya waa la mursaluun miya tawkiid kale ka sii horeeya oo in tawkiid kale aynu helnaa ka horeeye laamka waxaan filayaa qaaluu ina ilaykum lamursaluun tawkiidkuu badanaya markaa waa tawkiid kale in meesha aan ka helna weeyaan mursalun saasaan doonaya sax ina ilaykum mursaluun laamka ha laga daayo waayo waxa wey haddii kale waa in la helo inkaar kale ina ilaykum mursaluun kolkaa inadu sideeday tawkiid u tahay waa tawkiidkii koobaad ee qaabilayay kidbiga saw kadaba facala ma ahayn ilaykum tan la soo qadimay ma arkaysaa ilaykum yaa laga soo qadimay ilaykum ta laga soo qadimay ilaykum ta laga soo qadimay mursaluun waa tawkiid labaad qadimaadanina laba tawkiid baa kolkaa meesha yimid ila in laba ahayde haddii la mursaluun la yidhaha tawkiid saddexaad baa soo geliyo waxaan ku odhanayaa dee awi takdiibkii saddexaad baan ku odhanaya markaa waa inay isyeeshaan ilayneen inaa ilaykum mursaluun waa ina oo tawkiida ilaykum oo qadimidda lasoo qadimay iyaaka nacbudu maxaad ku macnaysaa adoon baanu ku caabudi mayna tawkiid ahayn maxaa keenay tawkiidka ilin iyaakoo mafcuulin biyaa la qadimaye shay kastoo la qadimaa sidiisa xasribu u keenaa iyo tawkiid ilaykum tan lasoo qadimay baa kolkaa iyadoona tawkiid labaada inaa ilaykum mursaluun maxay ka dambaysiiyeen qaaluu maa antum ilaa basharun miluna ma ihidin bashar annagoo kala a xasrigaasi waa inkaar maa antum ilaa basharun miluna bashar annagoo kale aad tihiin waa inkaar o wamaa anzala araxmaanu min shay allaha raxmadda badanina shayba ma soo dejinin waa inkaar labaadoo sidiisa u mubaalaqa ah in antum ilaa takdibuun beenaalayaal mooye wax kale ma ihdin waa inkaar saddexaad ay la yimaadeen maxay ku jawaabi doonaan saddex inkaar iyo wixii kasii badan waa inay la yimaadiin saddex inkaar ugu yaraan waa inay la yimaadiin iyo wixii kasii badan qaaluu rabbunaa yaclamu allaa nagu og armayna dhaarahayn rabbunaa yaclamu allaa nagu og ka waran maxaad tidhahdaa markaad isticmaalayso rabbunaa yaclamu allaa nagu og waa dhaar haye innaa ilaykum lamursaluun innadu ka warran waa tawkiid labaad ilaykum ka warran qadimaadda lasoo qadimay waa tawkiid saddexaad lamursaluun laamka ku jira ka warran waa tawkiid afraad kolka eeg jumlada ismiyada haddaad ku darsata waa sax weeye tawkiid waxaad haddaba la soconaysaa tawkiidku inuu kolba noqonayo xasba alinkaar kolka waa inkaarka meesha yaalla iyo tawkiidka ayaad isku sii qiimaynaysaa markaa welibana iyaga hal t hal inkaaray la yimaadeen sida ilaahay uu u sheegay waad la yaabaysaa wamaa anzala araxmaanu min shayin wamaa anzala araxmaanu min shayin ficilka maxay ka dhigeen maadi okay u fiirso magacay soo qaateen ee ilaahay lagu yaqaanaana waa magace wamaa anzala allaahu mayna odhan maxay soo qaateen wamaa anzala araxmaan waxay kutusayaan allaha naxariista badan ee koonka badbaadiyaa inuuna soo dejinin raxmadiisiiba kamid inayna ahayn bay tilmaamayaan markaa wamaa anzala araxmaanu shayan eg min shayin waa mafcuulu bihi min shayin waa maxay hadda jaariya majruurha moodina min shayin jaariya majruuamoodina mintani waa silaa la yidhaha qur-aanka dhexdiisa shayin kolkaa waa waxa weeyaan waa mafcuulun bihi mansuub weeyaan mintanina waa silo amaa zaa'id baa la yidhaahdaa wamaa anzala araxmaanu shayan allaha raxmaankii shay ma soo dejin kii la soo dejinaye mafcuulka ahaa ee mansuubka noqon lahaa waa min shayin tani kolkaa wasiida fii nafyin washibhihi fajar nakiratan kamaa liarin min eh, kamaa libaaqin min mafar buu maxamed ibnu maalik leeyahay kolkaa nakirada ayaa lagu ziyaadiyaa minta waa mafcuul bihi markaa mintan waxay ku jirtaa waxa weeye haddii la odhan lahaa wamaa anzla araxmaanu shayan allaha raxmaankii shay ma soo shay ma soo min lagu darana oo min shayin la yidhaahna wax shay ah eeg waxbaa wax shay ah kolkaa mayna mubaalaqa ahayn mintan sideeda ayaa tawkiid ah iyaga inkaarkooga ay kusii adkaysanayaan markaa baxiga bal hadda eega markaa idaa ta'amalta markaad ka fikirto alamhilata tusaalayaasha markaad ka fikirto almutaqadimata horeeyey markaad ka fikirto tusaalayaasha hore wajadtahaa waad heli akhbaaran iyagoo akhbaar ah wa wajadtahaa waad heli fi daa'ifati اluulaa daa'ifada koobaad khaaliyatan iyadoo ka madhan min adawaati tawkiid adawaatu tawkiid iyadoo ka madhan wa fi daa'ifatayni labada daaifatood labada qaybood alakhiiratayni ee dambe waxaad helaysaa muakadatan tiyoo la adkaynayo bimuakidin lagu adkaynayo aw muakidayni aw aar famasiru waa maxay sirta fii hada alikhtilaaf ikhtilaafkaa ku jirta ikhtilaafku waxa weeye tan halka tawkiid lagu adkaynayo iyo tan aan waxbaba lagu adkaynayniyo tan labada tawkiid lagu adkaynayo ama waxa ka badan famasiru waa maxay sirta fii hada alikhtilaaf ikhtilaafkaa ku jirtaa idaa baxata markaad baxsido lam tajid lidalika arrinkaa uma helaysid sababan sabab siwa ikhtilaaf xaali mukhaaab mukhaaabka xaalkiisa kala oo kala duwanaaday aan ahayn fii kuli mawdinin meel kaste qofka lala hadlayaa kala duwan fahwa fii amhilati daa'ifati اlأulaa qeybta koobaad tusaalayaasheeda khaaliya dihni waa nin dihnigiisu uu maran yahay min madmuuni اkhabr macnaha khabarka uu ka maran yahay walidalika lam yara lmutakalimu ka hadlayaa uma arko xaajatan wax baahiya ilaa tawkiidi اlxukmi xukunka inuu u tawkiidiyo lahu isaga faalqaahu ilayhi hadalkii wuu usoo tuuray khaaliyan isagoo ka maran min adawaati tawkiid adawaatu tawkiid isagoo ka maran wa yusama haada darbu gruubkan waxaa lagu magacaabaa oo min alakhbaari akhbaarta ah ibtidaa'iyan war maxaa lagu magacaabaa ibtidaa'i baa lagu magacaabaa ama fi daa'ifati thaaniya gruubka labaad falmukhaadabu ka lala hadlayo lahu isaga lala hadlayo bilxukmi lagula hadlayo falmukhaadabu ninka lala hadlayo bilxukmi xukunkana uu ku leeyahay ilmaamun qaliil waxoogaa yaroo ilmaama qadar yaroo cilmiya waxoogaa yaroo macrifo ayuu uhaystaa meesha ilmaam buu uleeyahay ilmaamun qaliil yamtaziju waxa ku biiray bishaki shaki baa shakigiibuu ku biiray walahu tashawufun wuxuu u hanqaltaagaya tashawuf wuxuu sii eegaya ilaa macrifati alxaqiiqa inuu xaqiiqada ogaado waa ninkii shikisnaa warkan waxoogaa yar buu ka dareemay laakiin shiki baa ku biiray xaqiiqadana uu jecel yahay inuu ogaado siduu warku u jiro wa fii mili haadihi lxaal xaalkan oo kale yaxsunu waxa wanaagsan an yulqaa ilayhi in loo tuuro alkhabaru khabarka wa calayhi kii ay dushiisana la socoto misxatun bahashan yar ee oo min alyaqiini yaqiina istiigad yaroo yaqiina inaynu raacino weeyaan istiigad yaroo yaqiin ah, oo maxay masaxaysaa talow shakigay masaxaysaa waa inaan misxa raacino min alyaqiin ka socota tajluu lahu waxay u ifinaysaa alamra amarka ayay u ifinaysaa waa tawkiidyadii wa tadfac canhu waxay ka difaacaysaa ashubhata shakiga walidaa sidaa darteed jaaa alkalaamu hadalkii wuu yimid fii mihaali haali tusaalaha saddexaad mu'akidankii oo lagu adkaynayo bin biinna wa yusamaa haada darbu waxaa lagu dalabiyan mar dalabi baa la mar mutaradid baa la mar shaaki baa la yidhaahdaa mar adarbu haani baa la yidhaha waxdoonta ugu magaco markaa dalabiyan intaasba kutubta balaaqada waad ka heli doontaa qola alabi bay ku odhanayaan sida keenan oo kale qolana waxay ku odhanayaan adarb thani bay ku odhanayaan qolana waxay ku odhanayaan ashaaki bay ku odhanayaan qolana waxay ku odhanayaan almutaradid bay ku odhanayaan mutaradid bay ku odhanayaan waa qof mutaradida fi aaifati alakhiira gruubka ugu dambeeya falmukhaaabu ninka lala hadlayaa munkirun wuu inkirayaa lilxukmi xukunka jaaxidun wuuna dafirayaa lahu isaga waa munkir jaaxida culimo labadaa erey macnahoogu maydin kala cad yahay waa munkir iyo jaaxid labadaa erey bal ka munkir iyo jaaxid maa macna almunkir wa maa macna aljaaxid sax weey munkir waa diiddo oo dhan weeyi munkir maxaa loo yaqaanaa diiddo oo dhan baa munkir inkaar hadaad maqasho waa diiddo oo dhan waa muطlaqu linkaar baa la jaaxidkuna waa waxay soomaalidu u taqaana maxay ogaandiid ama dafiraad qofku hadduu ku dafiro waa maxay macnaheegu ereyga dafiraada haddaad tidhaah waa maxay macnaheegu isagoo garanaya ayuu diidan yahay sow maaha waa kolka jaaxidku waa kaa waxaynu nidhi markaa kaasina waa qof munkira mukhaadabku oo wax inkirsan haddana jaaxid ah oo kolkaa diidaba la imanaya ama jixdi la imanaya oo dafirayaba haye waa munkirun lilxukmi jaaxidun lah wa fii mili hadihi alxaal xaalkaasoo kale markuu xaalku sidaa munkir jaaxida markaad aragto yajibu waxaa waajibaya an yudamana in la dhexgeliyo alkalaamu hadalka min wasaa'ili taqwiya wasaa'il xoojisa wa tawkiid adkaysa maa yadfac wax celiya inkaar almukhaaab mukhaadabka inkaarkiisa iyo dafiraadiisa wayadcuuhu ugu baaqda ila tasliimi inuu hogaansamo wayajibu waxaa waajiba an yakuuna dalika arrinkaasi inuu noqdo biqadri inkaari lquwa biqadri biqadri inkaari inkaarka iyo diidadu intay la eg tahay quwatan xagga xoogga iyo wa dacfan xagga dacfiga walidaalika sidaa darteed jaaa alkalaamu hadalkii wuu yimid fi lmihaalayni labada tusaale alkhaamisi wasaadis shanaad iyo lixaad muakadankiioo lagu adkeeyey biqadkiioo lagu adkeeyey wa fi raabic ka afraadna mu'akadankiioo lagu adkeeyey bimu'akadayni laba mu'akidkiioo lagu adkeeyey waxbuu idinku soo daray soo maha bimuakadayn humaa alqasamu waa dhaarta wa nuunu tawkiid iyo nuunu tawkiidka fi lmithaali alakhiir tusaalaha u faqad farada shaaciru shaacirku wuxuu qadartay wuxuu qiyaastay faqad farada shaacir shaacirku wuxuu qadaray ana alinkaara inkaarku aqwa inuu xoog badan yahay walihaada sidaasuu akadahu ugu adkeeyey bialaai adawaatin saddex adawaad hiya alqasam wana walaam wayusama hada darbu inkaariyan darbigan inkaari baa la yidhaha walitawkiid اkhabr haddaba marka khabarka la tawkiidinayo tawkiidkaasi wuxuu leeyahay adawaatun adawaat kaiiratun fara badan sana'ti waxaanu keeni doonaa cinda dikri qawaacid marka qawaacidda la sheegayo calaa daa'ifatin guruub saalixatin minhaa wanaagsan oo kamid a ah. guruub badan baynu keeni doonaa buu ku yidhi markaa waxyaabaha wax lagu tawkiidiyo inabaa kamida ah, annabaa kamida ah, xarafka saayidkaa kamida dhaartaa kamida waxaasoo dhan baa kamid noqonaya qaacidadan guruub yaroo saalixa keeni doonaa buu yidhi kugu filaanaya alqawaacid lilmukhaabi qofka mukhaaabkee lala hadlayaa wuxuu leeyahay alaau xaalaatin saddex xaaladood mukhaaabku saddex xaaladood buu leeyay alaau xaalaatin af carabiga waxaa loo yaqaanaa culimo tiradu hadday saddex gaadho ilaa toban in alaa in tada laga daayo dhadiga markay dhadiga tahay tadaa laga daayaa markay labka tahayna tadaa lagu daraa hadda sidaa taqaani cagsigii weeyaan saddex ilaa maxay ilaa toban haddii waxaa la tirinayaa dhadig yahay tada ka daayo labaad ugu dhawaaqi iminka alaau xaalaatin tan aan ujeedaa waxaa la tirinayaa wa xaalaada sow dhadig maaha oo jamc maanusalimba maaha alaaatu ma odhan kartid alaaatu xaalaatin ma odhan kartid waa inaad alaaatu xaalaatin tidhaahdaa waa caqsulqiyaas haddaad tidhaha afar dumaraan arkay waxaad odhanaysaa raaytu arbaan arbacatan eeg arbaa arbacata waxaad odhanaysaa raaytu arbaca nisaain arbacata maaha hadda arbaca nisaain ta'daad ka dayni markay dumar yihiin markay rag yihiinna da'daad ku dari arbacata rijaalin baad odhan arbacata rijaalin waa ragga arbaca nisaainna waa dumarka lilmukhaadabika lala hadlayaa waxa uu leeyahay alaau xaalaatin saddex xaaladood an yakuuna waa inuu yahay khaaliya dihni nin qalbigiisuba ka midhan yahay min alxukmi xukunka wa fii haadihi alxaal xaalkaa yulqaa ilayhi waa loo tuurayaa alkhabaru khabarka khaaliyan isagoo ka madhan min adawaati tawkiid wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa haada darbu darbigan iyo qeybtan oo min alkhabari khabara ibtidaa'iyan baa lagu magacaabaa b an yakuuna mutaradidan waa inuu yahay nin noqnoqonaya oo shikisan fi lxukmi xukunka ayuu ka shikisan yahay aaliban wuxuuna dalbayaa an yasila inuu gaadho ila lyaqiini yaqiin fii macrifatihi xukunka garashadiisa wa fii haadihi alxaal xaalkanna yaxsunu waxa wanaagsan tawkiiduhu lahu in loo adkeeyo liyatamakana si uu u makansado min nafsihi naftiisa si uu u makansado wa yusama haada darbu darbigan waxaa lagu magacaabaa dalabiyan dalabi baa lagu magacaabaa wa yusama haada darbu darbigan waxaa lagu magacaabaa dalabiyan baa lagu magacaabaa waa dalabi jiim an yakuuna waa inuu yahay munkiran lahu mid xukunkaba inkiraya wa fii haadihi alxaal xaalkan yajibu waxaa waajibaya an yu'akada alkhabaru khabarka in la adkeeyo bimu'akidin hal mu'akid lagu adkeeyo aw akara ama wax ka badan calaa xasabi inkaarihi inkaarkiisu kolba intuu la eg yahay quwatan wa dacfan quwada iyo dacfiga wa yusama haada darbu waxaa lagu magacaabaa inkaariyan litawkiidi lkhabari khabarkoo la tawkiidiyaa wuxuu leeyahay adawaatun adawaat kasiiratun fara badan minhaa waxa kamid a eeg waa inta yaraduyna lahaa qaacidadan kugu sheegi doonaa waxyaabaha wax lagu tawkiidiyo litawkiid lkhabari khabarkoo la tawkiidiyo waxaa usugnaaday adawaatun adawaat kaiiratun fara badan minhaa waxaa a inna wa anna wاlqasam walaamu libtidaa wa nuuna tawkiid wa axrufu tanbiih wاlxuruuf azaa'ida waqad wa ama ashariya intaasoo dhan waxbaa lagu tawkiidiyaayo meeshaad ku aragto hadalkaaga waa inaad u qaadataa inay tawkiid dhaar yihiin haddaba culimo horta bal halkaa cashirkeennaa bal hoos ma u yara eegnaa cashirkeennu wuxuu ku habboonaa ardaygu inuu wax ka shaqeeyo ama looga shaqeeyo haddaan halkaa yaro eegno imisaynu uqaybinay horta dadka lala hadlayo adrubulkhabarka markaan la qiimeeya lahayn cashirka markaan bilaabaynay imisaynu uqaybinay qism alcaqliya waa imise afar saw maaha afartaasi maxay yihiin afartaasi waa caalimka kii caalimu bilkhabar kii khabarka hayey khaalidiini dihni can ilkhabar kii khabarka aan ogeyn shaakiga kii khabarka ka shikisnaa munkirka kii kabarka khabarka hee munkirka ku ahaaya inkiray ee dafiray waa imisa soo afar ma aha culima afartaa waxaad iigu geysaa afartaasoo marna kalaamku uu iijaabi yahay oo nafyi uuna ku jirin marna kalaamku uu manfi yahay oo nafyi iyo diidda ay la socdaan sideeddaa waxaad iigu dhufataa sideeddaasoo muqtada daahir sideeduba ah sideeddaasoo dee sidii caadiga ahayd ahaydeen usoo dhiganay loola hadlayo iyo sideeddaasoo tanziiliya oo mid kasta midka kale halkiisa la dejinayo eg sideedaa ayaa mid sideeddaa sideedun ku dhufo horta cashirkeenna cashirkeenna halkani afar iyo lixdankaa qaybood baa sax u ah qaybta rasmiga ah ee baabkeena laleeyahay waa afar iyo lixdan qaybood weeyi afar iyo lixdanka qaybood eeg hadda maxaan ku yidhi iyo lixdanka qaybood marka hore waxaan ku yidhi dadku afar bay ahaayeen inuu caalim yahay qofku uu warkan hayo uu u cilmi leeyahay iyo inuu shaaki yahay uu warka ka shikisan yahay iyo inuu munkir yahay uu warka inkirayo iyo inuu khaaludihni yahay warkan una ogeynba soo afar ma aha afartaasoo hadalku uu ijaabi yahay iyo afartaasoo hadalku uu yahay eh, inkaarigu iyo nafyigu ku jiro maxaa noqonaya markaa sideeda ayaa mid kaste mid kaste booskiisa saw male iminka khaaludinigu saw booska khaaludiniga male khaaludinigu saw booskii khaaludiniga male toddobada kale sidoodana waa loola hadli toddobada kale sidoodana waa loola hadli xabadiisiina wuu iska haystaa waxbaynu ka reebreebi doonaa waxoogaa yar baan ka reebreebi doonaa kolley markaa markaan ku idhaa khaaludini seead ula hadli dee sideed siyood maadan ula hadlaynin ma ula hadli kartaa sideed siyood ha waa loola hadli karaa waxay culimadu inta badan soo qaataan soo afar iyo lixdan maaha tiradaasi sideed number baynu kaka ka saari doonaa intaanan ka saarin waxa kaaga fudud laakiin qodob kale kaaga fudud tiraduna ay kaaga yaraanaysaa anigu aan aaminsanahay inuu qodobkaasi ka dhodhow yahay waxa weeye soo maynaan dadku waa afar afartaasi maxay ahaayeen waa khaalid caalimkii khaaliddihnigii shaakigii munkir afartii soo maaha afartaasi horta sidoodun iyaga iskugu dhufo afar afar ku dhufo lixiyo toban so sidooda umaadan keenin afartaasoo manfiihina se umayna jirin afarta manfiga ana sidooda iskugu dhufo eeg labadaa lix iyo tobnaadun iska hayso labadaa lix tobnaad arday kastaabuu ka shaqayn karayaa baan umalaynaya labadaa lix iyo tobnaad ayaa rasmi ku ah labadaa lix tobnaad keliya waxaad ka reebtaa un akhi dhegayso waxaad ka reebtaa uun mid kaste labada lix iyo tobnaad afar ka reeb labiyo toban iyo labiyo toban bis mid kaste labiyo tobankiisa afarta laga reebaya ma garanaysin afartii caalimka caalimka lalama hadlaynu isku ogey afarta caalimkun meel kasta ka reeb labiyo toban hadalku uu yahay ijaabi iyo labiyo toban hadalku uu yahay eh, nafyi uu yahay maxay iskugu kaa noqonaysaa tirada markaad intaa isku geysato imise isku noqonaysaa afar iyo labaatankaa qodob hadda waa tirada ugu yaree laga keeni karo xaji tirada ugu yaree laga keeni karo wey laakiin la socda casharku ilaa boqol wuu gaari karaa qaybtiisu laakiin tirada ugu yar ee ardayga cashirkan fahmay ama la odhanayo wuu fahmay la odhanayo isku qiyaas ardayow waa inaad afar iyo labaatankaa qaybood ka keentaa afar iyo labaatankaa qaybood waxaan filaya waa awal e, weeyaan awal aqsaam fi tacyiin adrub khabar khabarka noocyadiisa ayaa la cayimaya wa adawaati tawkiid qaala abulcataahiya wuxuu yidhi allah u naxariistee inii ra'aytu cawaaqiba dunya fataraktu maa ahwa lima akhsha inii ra'aytu anigu waxaan arkay buu yidhi cawaaqiba dunya adduunyada cidhibteeda ayaan arkay oo fataraktu waxaan iskaga tegey maa ahwaa waxaan jeclaa limaa liajli maa kii dartii akhsha aan ka baqayey wixii aan jeclaa ayaan uga tegey buu yidhi markaa ila soco beytkaa kitaabkaa inooga shaqeeyey anigu waan kuu macneeyey un beytkaa kitaabkaa ka shaqeeyey anigu waan kuu macneeyey un kolkaa maxaynu u baahan nahay inaynu insha allah kitaabku halkan horteenu kaga shaqaynayaaye inaynu la soconno kolley waxaan filayaa cashirka waktigiisii wuu inaga gaadhay wuu inaga buuxsamay halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu aclam